ilaahayn isnayn inamaa huwa ilaahu waaxid faiyaaya farhabuun allah subxaanahu watacaala waxa uu kaga warramay oo uu ku sheegay aayaddan isaga mooye ilaah kale oo cibaado xaq u lihi inaanu jirin rabbi ayuunbaa leh cibaadada rabbiga isagu shay walbe leh ee mulkiyey abuurayna wa qaala tacaalaa wa qaala allahu alla wuxuu yidhi tacaalaa korahaye laa tatakiduu ha yeelanina ilaahayni laba ilaah ha ka mina isnayni laba wa qaala alle wuxuu yidhi laa tatakiduu ha ilaahayni laba ilaah ilaahayn ilaahyo ha yeelanina laba ah isnayn macnaa laba ilaah ha yeelanina weeye macnaa ilaahay waa kan isagu kelida ah weeye innamaa huwa alle wuxuu yahay uun innamaa huwa alle isagu ilaahun waa macbuud waaxid keliya fa iyaaya farhabuun markaa waxaad qadaraysaa mafcuulkan ficil baad u qadaraysaan fa iyaaya irhabuu aniga uun iga baqa warhabuun taa dambe mafcuulkiisu uu sheegan yahay fa iyaaya irhabuu waxaa iska macruufa min qawaacidi luga alcarabiya aw min qawaacidi naxwiya aw qaacidati naxwiya waxa ah mafcuulku markuu noqdo damiir munfasil ah sida iyo oo kale markuu noqdo faacilkiisuna uu yahay ficil u gudba amba u tallaaba mafcuul keli ah waa hadiyo jeeraaday waxa hordhaca ma arkaysaa mafcuulka sida iyaaka nacbudu oo markaa iyaaka nacbud nacbuddaasunbaa ku camal fashay iyaak marka iyaayana irhabu baa ku camal falaysa la qadarayo fa iyaaya aniga u irhabu iga baqa farhabuuni macnaa aniga uniga cabsada farhabuuni macnaa aniga uniga baqada allah leeya subxaanahu watacaala walahuwa lilaah alle wuxuu leeyahay maa fi samaawaati saadka waxa ku sugan alle ayaa iskale iyo waalardi arlada waxa ku sugan ba walahu alle wuxuu leeyahay addiin diin ayuu alla leeyahay amba daaco ayuu leeyahay la adeeco waa siba xaalu yahay diintaasi mid daa'im ah marka addiin maxaa la yidhaahdaa addiin waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha ilaahay dadka faro awaamirta ah iyo waxyaabaha ilaahay ka reebo ayaa la yidhaahdaa waxaa kaloo addiin la yidhaahdaa addaaca baa la yidhaahdaa waa sidaa xaalu yahay daa'im ilaahay daacadiisu ay joogto tahay oo waxaad garanaysaa daacad nin kastoo boqoroo adduunyada ka taliya muddada la adeecayaa waa muddo kooban weeye waa xaaladda laga baqanayo amba maaragtay u dadka waxyeeli karo amba wax tari karo ayuunbaa la adeecaa laakiin ilaahay adeecidiisu waa mid joogta ah, daa'im weeye afa hayra allahi tattaquun ay afa tattaquuna ma waxaad ka baqaysaan hayra allah alla kayrkii miyaad ka baqanaysaan afa hayra allahi tattaquun ay afa tattaquun ma waxaad ka baqaysaan hayr allah alla hayrkii miyaad ka baqasaan wamaa midka bikum idinka idinla xidhiidha amba idinku sugan ee min nicmatin nicmo ah fa min allahi alla xaggiisa ayuunbuu ka yimi wax kastood haysataan wamaa ayu ladii midka ay ayu shay shay alla shayga bikum idinka idinla xidhiira idinku sugan ee min nicmatin ah fa min allahi alla xaggiisa ayuunbuu ka yimi humma idaa masakum nicmada dabadeed idaa massakum hadduu idintaabto addur dhibi hadday idin taabato failayhi ay fa ila allahi alle xaggiisa uunbaada taj'aruuna u qayshataan alju'aar waa qaylada fa ila allah alle xaggiisa uunbaada taj'aruun aad u qaylisaan ilaahay uunbaad baridaan oo cid kale markaa ma baridaan uma haddana idaa kashafa markuu qaado addurra dhibka ilaahay markuu ka qaado cankum xaggiinna alle markuu ka qaado idaa isla xilliga uu qaadayba ishaa'iyaa la yidhaahdaayo idaa isla waktiguu qaaday dhibaatadiiba fariiq qayb minkum idinka idinka mid ahi yushrikuuna waxay u shariif yeelaan birabbihim rabbigood bay u shariig yeelaan humma haddana idaa kashafa markuu qaado addurra dhibka alle markuu ka qaado cankum xaggiinna idaa fariiq isla markiiba koox minkum idinka idinka mid ahi birabbihim rabbigood hee ayay yushrikuuna yushrikuun ay u shariig yeelaan liyakfuru sidaas aanu ku sallidnaa liyakfuruu si ay u kufriyaan baanu sidaa ula xidhiidhinaa xumaan amba liyakfuruu way kufri laamu lcaaqiba markay shirkiga la yimaadaan liyakfuruu way kufriyaan bima kiibay ku kufriyaan aataynaa aanu siinay hum ayaga fatamatacuu iska raaxay amba liyakfuruu ha ku kufriyeen bima kii aataynaahum aanu siinay fatamatacuu iska raaxaysa fasawfa taclamuun mar dambaad ogaan doontaan waxaa mudantaan ciqaabka arrintaasi wayajcaluuna waxay u yeeleen limaa wax kuwa la caabudo waxay u yeeleen kuwaasoo laa yaclamuuna aan warba haynin macnaa waa asnaam iyo wax dhinta ay caabudayaan laa yaclamuuna aan waxdaba ogeyn waxay u yeeleen nasiibaa qayb bay u yeeleen qaybtaasoo mimaa kii ka mid ah rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay qaar aan waxba ogaruhayn wax dhukan asnaam iyo wax baaba'ay oo maysaad ah ayaa waxay siiyeenay ku magacaabeen wax ilaahay uu ku arsaaqay kuwa la siiyeyna warba ma hayaanba laxdaabay ka xog la'yihi amba waxaa tihi markaa yaclamuun wowgaas ayaynu ka dhignay faacil oo damiirkuna maadu uu noqonayaa markaa waxyaabahan ay caabudayaan baa waxba war waa yajcaluuna waxay u yeeleen limaa qaax laa yaclamuuna aan waxbaba ogeyn nasiibaa qaybbay siiyey qaybtaasoo mimaa kii ka rasaqnaahu ama waxaad tidhaahdaa wayajcaluuna waxay u yeeleen kuwan alla kayrkii caabudaa limaa qaar waxay u yeeleen laa yaclamuuna aanay ogsoonayn kuwan mushrikiinta ahi aanay ogsoonayn annahaa laa taduru walaa tanfac nasiibaa bay u yeeleen tafsiirkaana way sheegeen mima kii wax ka mida rasaqnaahu tallaahi alle ayaan ku dhaartay hadda ku dhaartay tallah alle ayaan ku dhaartay latus'alunna waa laydin weydiin doonaa oo waa laydin weydiin doonaa camaa ay cani kiidaa laydin weydiin doonaa kuntum aad ahaydeen adduunyada markaad joogteen taftaruuna kuwii sameeya ama been abuurta waxan aad samayn jirteen amba beentan aad samayn jirteen baa laydin weydiin wayajcaluuna waxay u ictiqaadiyeen lafdiga jacalo la yidhaahdaa fi lqur'aani aw fi llugati alcarabiya waxa uu ku soo ku yimaadaa afar macno un weeye jacala bimacnaa sayara way noqotaa waxay ka yeeleen wuxuu ka yeelay jacala bimacnaa ictiqada bay noqotaa sida imika oo kale jacaladani bimacnaa sharcana way noqotaa jacala oo bimacnaa ma arkaysaayey bayana ah haddaanan wahmiyin ayaa jacala bimacnaa sayara jacala oo bimacnaa ictiqada ah jacala oo bimacnaa sharaca ah baa jirta jacala oo bimacnaa khalaqa ah waa ku badanta qur-aanka weliya bimacnaa khalaqa wayajcaluuna waxay u caqiideeyeen ictiqaadiyeen lilaahi alle albanaat hablo oo malaa'igta hablo ilaahay ay aaminsanaayeen qaar badan oo carab ka midi subxaanah ilaahay baa ka hufan oo ka nasahan waxa ay caqiideeyeen walahum ayagana waxaa u sugnaaday maa yashtahuuna waxay doonaan oo markaa maadarkii maxalu rafcaynu fidnay oo iyaguna waxay dooneen bay isa siiyeen oo annaguna dee inama dhalaan iyo wax lamida jecelyihin waxaase iskaba jirta albanaat in laguba cadfi karo maya lilaade oo maadani fii maxali nasbaba ay taallo oo waxaad odhanaysaa markaa wayajcaluuna waxay u ictiqaadiyeen lahum ay lianfusihim sidaa dhag lahum ay lianfusihim lafahoodana waxay u ictiqaadiyeen maa kii markaasi maxad nas buu yaalla maa wixii bay u ictiqaadiyeen yashtahuun ay doonaan waa ciraabtaasi muran badan bay leedahay waidaa bushira haddii loogu bishaareeyo axaduhu mid ayaga ka mida haddii loogu bishaareeyo bilunfaa inan oo haweenaydiisii oo uur lahayd laydhaha idan bay dhashay dalla wuu ahaan wuu noqon wajhuhu wejigiisu wuxuu noqon muswadda mid la madoobeeyey uu murugoonaya wa idaa bushira haddii loogu bishaareeyo aba marka loogu bishaareeyo axaduhum midkood bilunfaa inan dalla wuu ahaan wuu noqon wajhuhu wejigiisu wuxuu noqontaa muswadda mid la madoobeeyey waalxaal huwa isaguna kadiim mid la caburiyey uu yahay kadiim mid la buuxiyey oo laga buuxiyey caro saakit wuu aaminsan yahay oo murugo ayuu la aaminsan yahay yatawaaraa xaal iska qarinaya ayuu aaminsan yahay hadda la caburiyey yatawaaraa xaaluu iska qarinayo amba uu ka dhuumanayo min alqawmi raggii asxaabtiisa ahaa min alqawmi dadkaba uu ka dhuumanayo yatawaaraa xaal uu ka dhuumanayo min alqawm raggii asxaabtiisa ahaba uu iska qarinayo muxuu isu qarinaya min suui maa kii xumaantiisa daraaddeed min suui maa kii xumaantiisa daraaddeed bushira loogu bishaareeyey bihi maagaba kaa loogu bishaareeyey xumaantiisa ayuu isla qarinaya ayuu la dhuumanaya mutarabida xaalu yahay kii ku tallamaya amba ku tabshanaaya ayumsiku inuu haysto hu ilmahan inuu haysto calaa huun ay calaa hawaanin dulli korkii inuu iskaga haysto inantan ceeb iyo fadeexad iyo balaayo ka baqanayo mutarabidaa xaaluu yahay kii ku noqnoqonaya amba ku faalloonaya ayumsiku inuu haysto hu ilmahan calaa huunin ay calaa hawaanin dulli korkii inuu ku haysto am amase yadushu inuu ku aaso hu ilmahan fi turaab ciid inuu ku aaso alaa hoy saa'a waxaa xun oo xumaaday maa yaxkumuuna waxay xukumayaan kaa ilaahay markuu siiyo u dhasho ay sidaa uga xumaanayaan ay uga tiiraayoonayaan dan ee isagoo nool ay nolosha ku aasayeen ayay leeyihiin ilaahay baa dhalay ma arkaysaa waxaada ay iska yaqaaneen ay daadin jireen oo ninka inantu markay u dhalato ayaa muddo haddii daayaba intuu jeela raaciyuu qarin jiray baa la yidhahda intu kurada u ekeysiiyo u xidho maryaha kurayda markay weynaatay han noqotay qadar leesaato ayuu hooyadeed ku odhan jiray waxaan soo tusayaa maaragtay reerkooda iyo ehelkoodii waan soo tusayaaye maryo wanaagsan u geliyo qorxi intuu usoo diyaariyo god maaragtay uu ku aso eetinatiyo kortay oo dee muddana u raacaysay ayuu godka intuu turkeena odhan jiray eeg uu ku tuuri jiray ciddii ku aasi jiray hmm. ayaa musiiba jaahiliyad bay ahayd maaragtay aada islaamka ilaahay subxaana watacaala maaragtay u ceebeeyey ilaahayna u weydiin doono cid kastoo arrintaa la siiyo waa nolol aafid weeye marka iyaguna fadeexad iyo ceeb uunba ka baqanaya fadeexadda iyo ceebkiina islaamkaa ka ilaaliyay oo inanta waa inay noqotaa wax laga mas-uul yahay oo waalidkeedu ilaaliyo oo dhowrsan oo gurigeeda joogto oo laga warhayo laakiin haddii inanta la yidhaahdo haye jaantaa rogan wallaahi aafidan ayaa waa aafid kale iyada la sigey akhlaaqiyan baa loo aafay wadada cad kii guriga loo dhigay balaayo iyo bas dhus loo dhigay kiisii loo dhigay balaayo kasta tilfoon loo dhigay keliya saas maa laa ilaaha ila allah allaa yasalukum ilaahay baa idin weydiin doona hor inuu minco yahay iyo inaanu ahayn wax kasta dagaalka waa la weydiin doonaa ilaahay aday kuu tahay liladiina kuwii waxay leeyihiin oo u sugnaaday laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhira aakhira kuwa aan rumaynaynin waxaa u sugnaaday mahalu sawi sifa ay sifatu saw masalu sawi sifa xun bay leeyihin baa alla leeyahay tilmaan xun walilaahi allana wuxuu leeyahay almasal sifaat buu alla leeyahay sifooyin alaclىa korayn badan amba sarayn badan wa huwa alla alxasiis allahaan cidi ka adkaanin weeye alxakiim waa allaha aan qaldano walow yu'aakidu allaahu alla hadduu u qaadi lahaa facaaladani maana laysat calaa baadiha ficilka si mujarad bay u naqdaynaysa walow yu'aakidu allaahu alle hadduu u qaadi lahaa annaasa dadka alle hadduu u qaadi lahaa oo uu ku ciqaabi lahaa bidulmihim dulmigooda hadduu alle ku ciqaabi lahaa ee maa taraka kagama tageen calayhaa haddii daaba dadba la sheegay dadku xagay joogaan dhul bay joogaan kinaaya hayr madkuura baa la yidhaahdaa bini aadamku wuxuu joogaa un dhul calayhaa ay cala alardi arlada korkeeda kagama tageen min daaba ay daabatan wax dhaqaaqa ilaahay kagama tageen hadduu dembigeenna inoo qaadayo bal e eh, bini aadamku xumaanta ay sameeyeen ayaa xataa waxay sahayanaysaa amba ay salfanaysaa wax alla waxaa adduunyada ilaahay nagula nool oo dhan bay salfanaysa maa taraka calayha min daaba kagama tagayn laakiin ilaahay dunuubteenna inaguma wada ciqaabo walaakin ha yeeshee yu'ahiruhum alla wuu u kaadiyaa yu'ahiruhum dib alla wuxuu ugu dhigaa ilaa ajal muddo musamaa la magacaabay ajal ay leeyihiin baa alla dib ugu dhigaa faidaa jaa'a markuu yimaado ajaluhum ajashoodu markay timaado muddada alla u taray ajaluhum markay timaado laa yasta'kiruuna dib uga dhici maayaan canhu qadar markaa canhu ay can ilakali muddada alla u qabtay saaca wakti yar walaa yastakdimuuna canhu saaca saacadna kama hormacayaan wayajcaluun waxay u yeelaan ambaa u ictiqaadiyaan lilaahi alleh maa yakrahuun waxay iyaguba karaahiyaysanayaan habla ayuu dhalaalay leeyihi maa yakrahuun watasifu waxay sifaysaa alsinatuhum carabadoodu waxay sheegtaa alkadiba been watasifu waxay tilmaam sifaynaysaa ay ku hadashaa alsinatuhum carabadoodu waxay ku hadlaan alkadiba been shadadan waxa kalays ana lahum ay watasifu waxay sifaysaa ay tidhaahdaa alsinatum carabadoodu anna lahum ayaga inuu u sugnaaday bay sifaysaa alxusnaa kii wanaaga badnay oo iyagoo kufri la yimid ee haddana leeyihin haddii xagga rabbi naloo celiyo waxaanu yeelanaynaa ma ogtahay nin o ah, inna lii cindahu lalxusna saasay odhanaya iyagoo xubadda jirta allah wuxuu leehi subxaana watacaala laa jarama waxa hubaal ah waa hubaal ana lahum ayaga inay u sugnaatay baa hubaal ah annaar iyo maxay kale walaa jarama waxa kaloo hubaal ah annahum ayagu mufraduun kuwa laga tegi inay yihiin mansiyuun kuwa laga tegi la ilaagi doono mufraduun kuwa laga tegi doono waxaa kaloo laaxiyaa mufriduuna ah, annahum ayagu mufriduun inay ahaan doonaan kuwa ceeralyooda oo naarta ugu horeeya inay noqon doonaan aalaliya amba mufraduuna la horumarin doono mucajaluuna ila annaar labadaa qiro ayaa kudhiya qraa kalo saada waa la aqriyaa maogtay mufariduuna baan kula tallaahi baan ku dhaartay ila allah baa isku dhaartay arsalnaa waxaanu diray ilaa umamin waxaanu u diray min qablika adiga hortaa nebi muxammadow rusulan saddex hadiyo jeer rasulla ayaanu u diray fazayana wuxuu u qurxiyey fazayana wuxuu u qurxiyey lahum ummadihii aanu u diray rasuullada ashaydaanu shaydaanku wuxuu u qurxiyey acmaalahum camalladoodii xumaa oo fa huwa shaydaanku weliyuhum weeye maamuunahooda weeye alyawma hadda iyo addiyo halka haddii la geliyo hadda loo jeeda iyo addiyo isaga ayuunbaa weligooda ah isagay ku dabafaynaya awliyaa shaydaanki weeye ugu walahum waxay leeyihiin cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo aliim kow iyo sagaasan jeer buu ku soo qur-aanka lasul wariye cadaabun aliim wamaa anzalna maana umaanaan dejinin calayka korkaaga ugumaanaan soo dejinin nebi muxamedow alkitaaba kitaabka korkaaga ugumaanaan soo dejinin wax kale ilaa waxaanu ugu soo dejinayn litubayina inaad u caddayso lahum dadka inaad u caddayso alladii kii inaad u caddayso ikhtalafuu ay isku khilaafeen fiihi waxaana isku khilaafsan yihiin ee leh qiyaamaha leh inaad u bayaaniso wa hudaa hanuun daraaddii baanu u soo dejinnay wa hudaa hanuun daraaddii baanu u soo dejinnay waraxma waliraxma raxmad daraaddeed baanu u soo dejinnay intaba hanuun iyo raxmadu u yahay liqowmin goon yu'minuun alla rumeeyo wa watacaala wallaahu alle anzala wuxuu dejiyey min asamaa samada xaggeeda wuxuu alla ka soo dejiyey maacaa biyo roob buu alla ka keenay fa axyaa wuxuu ku nooleeyey bihi biyihii alarda arlada ayuu ku nooleeyey bacda mawtihaa dhimashadeeda dabadeed way dhimatay markay abaarsato labada indhood baa kaas oo dan balse imka tahay gale way takanaysaa qaska siiyada markay raxmadda ilaahay ku sugo wax kalay soo baxaysaa ina fii daalika kaa la soo sheegay qof walba waa lala hadlayo la aaya cibro ayaa ku sugan liqawmin bay ugu sugan tahay yasmacuun wax maqla oo wax fahmo wey yafhamuun wa ina lakum waxa idinka idinku sugnaaday fil ancaami xoolaha waxaa idinku sugnaaday lacibra cibro ayaa idinku sugan xoolaha wa arigaa iyo geelaa iyo loodagaa sii daysay haye cibrada ku sugani maxay tahay waa in lagu cibro qaad ilaahay wuxuu leeyay nusqiikum nusqiikum waxaanu idinka waraabinaa nusqiikum waxaanu idinka waraabinaa mimaa kii xaggiisa waxaanu idinka waraabinnaa fii buduunihi haye ancaan baa laga hadlaya damiirkana waa la ifraadiy wax iska macruufa waxa la yidhahdo alajnaas damiirka loo celiyo amba asmaa alasnaaska damiir damaairka loo celiyo haddaa doontona waa la tafkiiriyaa haddii la doonana waa mu'anas baa la taaniisiyaa waayo marka la taanisiina waxa loo jeedaa jamaacada xoolaha sintiga nooca laga hadlayo marka la tafkiirinayana ismigaa loo jeedaa nusuukum waxaanu idinka waraabinaa mina fii xaji waxaanu idinka waraabinaa fii buduunihi xoolaha calooshooda ku jira fii buduunihi xoolaha calooshooda kuwa ku sugan waxaanu idinka waraabinaa e min bayni farsin wadan dhiig iyo uus dhexdood min bayni farsin wadan dhiig danku waa bida iyo wa farsin min bayni farsin wadan dhiig iyo uus dhexdood waxaanu idinka waraabinaa labanaa caano ayaanu idinka waraabinaa khaalisa lis ah khaalisa lis ah macnaha kaafi ah baanu idinka waraabinaa saaiqaa kuwaas oo socon og hunguri mar leh saaiqaa saa'iqaa kuwaasoo hunguri mar u leh lishaaribiina kuwa cabbaya qof ku mergeday caana lama haya baa layidhi qof ku mergeday caana lama arag marka caanahan ilaahay wuxuu ka soo dhex saarayaa dhiig iyo isdhexduud sidaa samaysmaya markaas ku anigu halkaasu ilahay ka saaray suu soo saaray isagaa yaqaan adigu taxliil wa min samaraati nakiil ay nusqiikum waxaanu idinka waraabinnaa min samaraati min samaraati nakiili timirta e maaragtay dee timireedka mirihiisa waxaanu idinka waraabinnaa waa timiruune iyo walacnaab cinabka waxaanu idinka waraabinaa maa sidaa ma iyagana sharaab baanu idinka waraabinaa amba wa min samaraati nakiili timirta midhaheeda waxaa ka mid ah iyo walacnaami samarun markaa mubtadaha qadar samarun midho ayaa ka mid ah midhahaasoo tattakhiduuna aad ka samaysataan minhu midhahaba sakaraa wax lagu sikraamo sakaraa kamri aad ka samaysataan iyo wa risqaa ka samaysataan xasana wanaagsano isaga aan lagu sukaanin idan aayaddani waa maki markaa waxay soo degtay khamriga intaan la xarimin wey qabla taxriimi alkhamri khamriga intaan la xarimin bay soo degtay markaasaa ilaahay dadku ugu tarteeganayaa waagii khamriga cabidiisa uu xalaasha u ahaa wey ina fii daalika ka la aaya baa ku sugan liqowmin bay ugu sugan tahay yacqiluun wax aqliyeeyabay ugu sugantay ba allaahi subxaana wa tacaala wa awxaa wuxuu waa ku ilhaamiyey almuraadu bilwaxyi halkan waxaa laydhaha alilhaam waa waxy ilhaam iyo hidaaya iyo irshaad shinidan ayuu ilaahay kala baraya wa awxaa wuxuu u waxyooday ku ilhaamiyey baad odhanaysaa waafajiyey rabbuka rabbigaagu wuxuu u waxyooday ila annaxli shinida waa sama naxla ayaa laydhaha mufradkeeduna tadaa lagu kala saara muxuu rabbi u waxyooday an ittakhidii ey ittakidii ka samayso shinni yahay min aljibaali buuraha xaggooda ka samayso buyuuta guryo guryo malabkaaga aad ku samaysato ka dhiso wa min ashajar dhirta xaggeedana ka samayso guryo wa mimaa kii wax ka midana gurye ka samayso amba waa mimaa kii xaggiisana gurye ka dhiso yacarishuuna ay dhisaan ay kor yeelaan oo kuwan iyagaa kule waxbaanu xidhnay jaajuur baanu xidhnay oo waxbay waxu samaysanayaan waa ka ehliga ah mid buuraha iska gelaysa mid dhulka daboosho waa ka gasha halkaagaa gal baa ilaahay inuu ilaahay la tabaraya waxay dhisaysaa guryo casiida culimmada marka jaaga waxay ku waa musadasu shakli amajad sida qaab maaragtay wuxuu samaysan yahay musajad ayuu samaysan yahay deeto ambaacdiisa iyo hareerihiisuna way soodan leegyihiin idan xataa kuwa injineeradee maanta wax dhisee sifil injineerka maaragtay yaqaana ma garan karayaan baa la yidhahdaa qaabka guryaheedaa u dhisto raximahullah mufasirkii dhowaaday waktigiisi ee laodhan jiray shanqiiti kitaabkiisa abwaaulbayaanka la yidhaahdo wuxuu ku sheegay injineerada waxay i sheegeen buu leeyahay bacdu tiqa ood aada loogu kalsoon yahay inay shinida ururiyeen dabeeta quraarad weyn ay dhex geliyeen iyagoo doonayey bal markaa inay ka faa'iidaystaan qaabka ay guryahan u dhisayso ay iyagu garan layihiin injineeradani waa musadasa shakligaas ah, ay garan layihiin dabadeeto iyada shinnida intaanay guryo samaynba bilaabin si aan sirtoodan loo helin waxay bilowday buu leeyahay quraaradii ay meesha ku xareeyeen iyadiiba horta marab ku dhoofto si aana gudaheeda waxba uga arag tan oy ka qaris tacmiyax bay ku samaysa way ka qarsatay hadeeta gudaheeda ba dhisata ila iyagu arki waaye ma og tahay waa bisaanka ismaaan ka xada ma garan karayo wa mimaa yacrifu markasi uma dabadeed alla wuxu uhi markaad halkaa marto kuluicun kuluicun min kuli samaraat midha dhammaantoodu wax ka cun faslukii raac amba qaad waa marid ah faslukii qaad subula rabbiki rabbigaa dariiqyadiisa qaad dululaa ay yihiin dariiqyadaasi kuwa la sahlay dululaa xaalay yihiin kuwa la sakray ay mudallala oo markaaynu dariiqa ka xaalayno amba dulala xaal ay tahay simidan mid leelyanoo sakran midii yacfuub la yidhaahdo waa boqorka ayay wadataa uu ka wada weyay baa laydhahdaa way wada shaqaynayaan gurigaa soo dhisaysaa mid waliba bawaab bay leedahay xaanad waliba kooxi u hubaysada koox baa ilaalisa oo gaal ka haysa kooxdaa mid aan hayna ma geli karo abadan waqaaday leeyihiin sahankay daragtaa shini anbasaarkini iska tegi maalin oo dhawata hargeysa qaafisa xagga u hubaysa baa ma soo baxsada hargeysa abadan hargeysa oo tegis oo caraaday haroon halkeedii bay ma anbanaysa allah wuxuu i subxaanahu wa tacaala yakruju waxaa ka so waxaa ka soo baxa yakhruju waxaa ka soo baxa min buduunihaa min buduunihaa caloosheeda xaggeeda waxaa ka soo baxa sharaab sharaab baa ka soo baxa sacaabna waa sharaab baa ka soo baxa wax sharaabkaasoo mukhtalif uu kala duwan yahay amba uu iskhilaafsan yahay alwaanuhu midabadiis malab cad baad arkaysaa mid cas baad arkaysaa mid madowsigaad arkaysaa sida malabka caynkanuyeegi muxuu yahay ilaahay baa ku yihi waa mukhtalifun alwaanuh midabadiisa ayaa kala duwan saasa midabadiisa kala duwaya ama dhirta culamada qaar waxay leeyihin waa dhirta qaar waxay yidhahdaan waa badecdida ini marba iyadu yaro weynaynaysa mawtiisa kuuraysa mar waa dhalinyaro mar madaxaad marka xadaajadeedana way ku xidhantah baa waxay daaqaysana way ku xidhantahay anigu simi maataa mukhtalifun alwaanu fiihi waxaa ku sugan sharaabkaasi fiihi sharaabkaa waxaa ku jira shifaa dawo shifaaun dawo ayaa ugu sugan linnaasi dadka dawaa ugu jirta nabiyullaahi moxamed alayhi salaatu wasalaam xanuunadii ku daweeye waxaa ka mid ahaa shubanka shubanka agaraasa midkii shumayey rasuulku lahaa maran walaagu laagu kaga sii daray ku celi ku celi ku celi ilaa sana ku shogtay xanuuna badan iyo shifaaun linnaas ilaahay bay subxaana watacaala ku tilmaamay inuu shifaa yahay cuntana wuu yahay waa marka aan la qishin oo malabkan maanta waa maqshoosh ayuu u badan yahay ma ogti shinida waa la khiyaamayna dadka qaarkood waxa udhigayaan sokorkiiba tashka ugu shubayaan biyo u dhigayaan markaa juudka samaynay dadka qaarkood yaa ku soo dhoodhoobay marunka markaa musiiba markaa malab asala ah laga hadlaya ish ku tirin ina fii daalika kaa waxaa ku sugan laaaya waa malabki cibra ayaa ku jirta wadaada liqawmin bay ugu jirtaa yatafakkaruun guurka fakarayaba cibra ugu sugan taha ila ilaahay subxaanahu watacaala wallaahu alle khalaqakum allaha idin abuuray wey wallaahu alle khalaqakum allaha idin idin abuuray uma haddana yatawafaakum wuu idin afsan doonaa wuu idin dili wa minkum waxaa idinka mid ah man mid baa idinka mida yuraddu la celin doono ilaa ardali alcumur cimrikiisa ugu xun ilaa ardali alcumuri cumrikiisa ugu xun loo celin doono maxaa loogu celinaya likay laa yaclama si aanu u ogaanin bacda cilmi cilmi uu lahaan jiray dabadi shay-aa shayba si aanu u ogaanin ardalilcumur baa loo bixiyayo cumr cumri la arko ka ugu xun weeye waa taagdaro taagdaradu laba jeerba bini aadamka way ku timaadaan mid waa taagdarada caruurnimo taa waa laga kora ka juu leeyahay qofku si adduunka ashaq bilaabo idka malaha waxunbaa kasii dhacaya ma ogtahay likay laa yaclaman bacda cilmin shaya culimadu laba tafsiir bay ku fasireen waxay leeyihin kii horu hayay wuu sii daynaya wuu ilaabaya wamaca daalika mid dambe inuu bartaana hadalkeeda badbaada labadaba way ku fasireen mid dambena ogaanmaa lishay laa yaclaman bacda cilmin shaya intaada uu yahay ahlulcimriguna ilaahay baa naga yaqaano waadda qofkuu ku aasaasto qof ilaahay rasuulkiisuna uu ka magan geli jiray ahlulcumriga acuudu bika min albukli waalkasal bakayrtinimada iyo cagshiga iyo jabowga wa ardali lcumur wa cadaab alqabri wa fitnati dajaal wa fitnati maxya wamawaat intaasba maaragtay ilaahay umatawasani waa qalab qofku waxbaynu kala garan waaye wey bacdamaa kaana caliman asbaxa laa yadri shay waxba qofku markuu garan waayo asaasto qow wey xataa waad arkaysaa qofku ayoolaa shaqadaad arkaysaayo waxay kaga xidhan tahay caruurtiisiyo laga yaabo zamaan inay dhimatay qaarkood ingliisku kani hebel ma aha hadda isagaaba aasay ku ismasaxayaan allah wuxu uhi subxaanahu watacaala ina allaha caliim allaha cilmiga badan weeye qadiir oo wax walbana awooda wallaahu alla fadala wuxuu ka fadilay bacdakum barkiinba calaa bacdin barka kale wuxuu kaga fadilay fi xagga arsaaqda fi xagga rifqu ilaahay kaga fadilay id xayraan ina waa ka guryahaasa saarsaaraya moogi xajiisiisa ka badatay buu dhoobay dhagax kuma waxyaabaha aan laga helin dhismaha ka mida haddaanu masaajid ahay wax allo waxa dhagax iyo caashiloobi la geliyo ajar lagama helo kama saxa can irasuul ajar wanaagsan qofka hadduu masaajid iyo dhisme iyo madrasad iyo maraasib dadku faa'iidayo waxaasoo meesheeda xataa masaarifta waa laga helaa laakiin iska badi bahlahan oo maqlay lagama helo ninkaa intaasoo daaroobligina taajir maaha maanta boqoladaashu saaran laakiin ka afartanka ariya hayaa waxa leey sikada ka bixi shan daarto haya haddaanay lacag soo saaro lacagtaa maashina ka bixin maayo inahu faqiir ay sika la siiyo allah wuxuu calaa bacdati raska ayuu ilaahay ku kala fadilayo qaarna waxbay hayaan qaarna waxba ma hayaan kow soo risiqi kumaydaan kala tegin fa ama aladiina ku fama aladiina dhe markaa fama aladiina istifhaam bay ahayde fama ladi waxaan u naafiya fama aladiina kuwii may ahaanin fudiluu la fadilay ee risiqa dheeraadka an la siiyey may ahaanin biraaddi risqihim risiqooda iyo arsaaqdooda kuwii u celin doona amba siin doona calaa maa kii siin doonaan malakad ay hantiday amba ay yeelatay aymaanuhu midyadooda maalka uu leeyaha addoon baa ka mida ah. ninkii taajirka ahaa intuu maalkiisii soo qaado suurtagal miyay tahay inuu addoonkiisii siiyo ah, alla wuxuu leeyahay fama aladiina kuwii may ahaanin fuduluun la fadilay ee risiqa dheeraadka alla ah siiyey biraadii risqihim risiqooda kuwii u celin doona amba siin doona calaa maa kii malakat ay yeelatay aymaanuhum oo fahum markaa iyagu dabadeed oo markay siiyaan fahum ayaga kuwan wax lahaa iyo kuwan addoontiiiba labadooduba fiihi maalkii sawaa kuwa ku siman ay noqdaan afa binicmati illaahi alla nicmadiisa miyay yajxaduuna diidayaanay dafirayaan afa binicmati illaah ma nicmada ilaahay bay yajxaduuna dafirayaan dee ilaahayna addoommadiisa waxba ugama ogola adiguba shilimada asaxa addoonkaaga haddaad waxba siinayni kadina cibaadadiisa gootaayo ka bixin maayo shilin ka bixin maayo laga maba ogolaba ilaahay raxmadiisu ballaadhanta cibaadadiisa shayga ugu yar ee la odhan karo waa cibaado inaad cid kale wax ka siiso iyo inaad ku midna ilaahay uma ogola wallaahu alla jacala wuxuu yeelay lakum wuxuu idin abuuray jacala ay khalaqa wuxuu abuuray lakum idinka wuxuu idinka abuuray min anfusikum xagga lafihiina aswaaja haween idinla jinsiya wajacala wuxuu yeelay amba idinka jacala wuxuu yeelay lakum idinka yeelay min lakum idinka idin yeelay min aswaajikum xagga haweenkiinana wuxuu rabbi idinka yeelay baniina ubad iyo waxafada kuwa ay sii dhaleen waxafada iyo kuwa ay sii dhaleen annahu xafada iyo shaqaarab waa laydin yeelay warasaqakum alla wuxuu idinku arsaaqay min adayibaat waxyaaba wanaagsanna alla wuu idinku arsaaqay afa bilbaadili ma baadilka ayay yuuminuuna rumaynaya waa ibliis iyo wax lamida ah. afa bilbaadili ma baadilka ayay yuuminuuna rumaynaya andaad iyo asnaam iyo daro wa illaahi ilaahay nicmadiisa miyay hum yakfuruuna ay ku kufreeyaan aayaddaa culimmadu waxay ka dariisadaan jinka iyo isigu inaanay isguursan karin ilaan wallahu jacala lakum min anfusikum azwaaja waa isku jinsi marka isma isguursan karaan jinsika iyo insiga fa iska dhalaya haddii jinku kuusoo doodfadhiisto inantaada ku weydiisto ma siinaysa aimada qaar baa waxay qabaan inaanay taasi bannaanayn a'imo badan baa qaba imaam maalik oo kale wuxuu leeyahay oo duurka haddii la yidhaahdo waa la isguursanaya waxa iska dhici kara ina wariba intay calooshu iska soo kuusanto inay tidhaahdo jumba i qaba khatar badan baa dhacaysa marka lasma isma guursanayaan bay leeyihiin adugu mufasiriinta qaarkood waxay sheegaan maaragtay soo raraan islaamkii dalkiisa la odhan jiray hooyayad inay jin ahayd aniguse ima joogin arooskeeda ilaahay baa iga og wayacbuduun allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala wayacbuduuna waxay caabudaan min duuni illaahi alla sokadii maa waxbay caabudayaan laa yemliku aanun helaynin lahum ayaga risqaa risig aan uga helaynin min asamaawaati sababta xaggeeda iyo waalardi arlada toona ka bedel shayca risqan baad ka bedelaysaa wayacbuduuna waxay caabudaan min duuni illaahi alla sokadii waxay caabudayaan maa waxbay caabudayaan laa ymliku aan uga helayn amba aan uga hananin lahum ayaga risqa min asamaawaati walardi xor iyo dhulkoona baaraan ka astaafay ka bedel risqa shay ah shaynaba aanu helayn xagga samada oo walaa yastadiicuuna awood ba aanu oon karaynin inay wax u qabtaan walaa yastadiicuun oo xagga samada ayaa ka arkaasa wax miyaad haysa awliyada ku haysa lalalabiya iska daa kalena laa ilaahay subaa cibaadadiisa cid laha xaq ola leyi ma jirta mooy aye aduu madahay saaib samada iyo xaggan wax ka bixisa haddaad hayso balshee walaa tadribuu ha u yeelina lilaahi alle amtaal kaar aad barbardhigtaan alantaad weeye alamtaal kuwa aad barbardhigtaan oo sidiisa caabudaan barbardhigidda maaha inaad tidhahdaan qaar ilaahay sidiisa samada abuuray oo kale ashyaa macnaa soo lagama hadlayo waxaa laga hadlaya cibaadadu alle xaqu lahaa qaar iyaguna musiiboo jiruu la fadhi kara marka amerikana la bari karaayo markuu saakasaaka u joogaayo waxaad uga baato kuu keenaya macnaa waxaad waxaad ka dhigtay mid baad ka dhigtay ilaahay baad la siintay ilaahay baa dadka baahan wax u qabta ilaahay baa ka baahan barya ilaahay baa ka baahan badbaadiya ka dhibaataysan dhibaatada ka saara markaad leedahay cidaan ilaahay ahayn oo kuwan ah oo saakasaaka dhulka u joogo si madaxyada soo duula ayaa jooga markaad leedahay dee waxay ka dhigan tahay kan ilaahay u falaa tadrib ilaahay falaa tadribu lillahi amsaal ante qaarida halbarbar isan ha yeelin ina allaha alaa yaclam og ilaahay subxaana watacaala xaqiiqa wa antum idinku laa taclamuuna ma ogsoonidin saa darteed ba waxaydaan oga ilaah idiin daray oo wuxuu ilaah ina daray inuu isagu cibaado xaqu leeya daraba allahu alla wuxuu caddeeyey bayana baynu ku wadaynaasan alla wuxuu caddeeyey masalaa mahma tusaale ka bedel cabdaa addoon baa alla sheegay addoonkaasoo mamluukaa oo sifataa shifa ah waayo dadkoo dhani waa addoommo laakiin waxaa laga hadlayaa addoonaan xor daraba allaahu alla wuxuu caddeeyey anba sheegay masalaa buu alla sheegay mahmah buu alla sheegay anba kufaar ka bedel cabdi addoon baa alla sheegay mamluuk alla leeyahay addoonkaasoo laa yaqdiru aan karaynin calaa shayin shaynaba aan karaynin wax awooda iyo waman buu alla yeelay masel ka dhigay ama waman mid bu alla sheegay fasaqnaahu aanu ku arsaaqnay mimaa xagga yaga aanu kaga arsaaqnay risqaa risq xasanaa wanaagsan oo fa isagu yunfiqu bixinaya minhu ay min arisqi risqa xaggiisa ka bixinaya siran hoos ahaan iyo wajahraa si cadba hal yastawuun ma siman yihin labada almumin wاlkaafir la hal yastawuuna ma siman alxamdu amaan lilah ilaahay baa iskale ilaah masalka ayaa tusaalaha wanaagsanna siiyey inaanay muminka iyo kaafirku simayn wala aktaruhum dadka badankoodu laa yaclamuuna ma ogsanaa masalkani waa bayna almumini wاlkaafir bayn allahi wa bayna sanam naqle marka waxyaalaha la qaybki la caabudo wadaraba allahu alla wuxuu sheegay maala masal buu alla sheegay tusaale ka bedel rajulayni laba nin buu alla sheegay labadaa nin oo axaduhumaa midkood abkam uu aamuusan yahay kelin aslaya marka dugnuma doona abkan uu aamuusan yahay aamusan oo hadli maayo qayshan maayo abkamkaasoo laa yaqdiru aan karaynin calaa shay shaynaba inuu soo qabsado oo wahuwa isagu kallun dulsaar ah huwa isagu kallun waa dulsaar ku ah calىa mawlaahu higihiisa kixigtadiisa ah alkallu huwa alciyaal waa dunsaar bal kallun ah calىa mawlaahu aynamaa meel alla meesha yuwajih uu u jeediyo kan ehelkiisa ayhu isaga laa ya'ti kala iman maayo bikhayr aynamaa meel alla meesha yuwajih uu u jeediyo kan maaragtay mawlaaha xigtadiisa ayhu kaa absamka ah laa ya'ti kala iman maayo bikhayr oo waxbaba waa dulseer buu ku yahay kan kale meesha loo dirana wanaagba ka jeeni maayo hal yastawi misima yihin huwa kaa iyo waman mid yaamuru fara bilcadli fara oo wahuwa isagu weliba calaa siraaq dariiq horkii ku sugan mustaqiim aa toosan le saani labadaas ku suman ayaa ilaaha iyo waxaan absimaysaan oonaysanma haye oo ilaahay barba dhigaysa wax aqla waxaan kaa qaba walilah allah ayaa iska le hayru samawaat sababta waxa ku qarsoon iyo walarda alla waxa ku qarsoonba rabbigaa leh kelidoodkun wax isabiixaaqasun oo qaybka muطlaqa ah qayb nisbiya baa jiri kara oo dadka qaarkood ay ogaan karaan alkaybu nisbi waa maxay innagu waxaynu arkaynaa waxaanay arkayn kuwa ninka dusha inaga saaran kuwa dibadda joogaa waxay arkayaan waxaynaan arkaynin waa qayb nisbiya ama qaybka muطlaqa waxa weeye wax kastoo maqan oo khalqiga ilaahay aanay ogeyn ilaahay baa ogsan subxaana watacaala si mutlaqaana ogsan walaal wamaa amru saaca saacadda arrinkeeduna maba ahaanin ilaa ka lamxi basar isha diribteeda mooyaane irig oo isha saas kugu qabata kala qaada moogta lamxigu waa daymada wamaa amru saaca saacadda arrinkeeduna ma ahanin ilaa ka lamxi basar bisha isha daymadeeda oo kale mooyaane aw aw bimacnaa fal bay ka dhigantay fal eh isha kala isku lamaba mid haba eh huwa aqrab waabu ka dhow yahay amarku huwa amarku aqrab waabu ka dhowaansho baday marka ilahay ku dhuftun buu dhacay ina allaha alla calaa kulli shay shay walba qadiir allah kala wey wallaahu alla akhrajakum waxa uu idinka soo saaray min buduuni ummahaatikum hooyooyinkiin calooshooda ayuu alla idinka soo saaray laa taclamuuna shaya xaal aydan waxba garanayn laa taclamuuna xaal aydan garanaynin shaya shaynaba huwa fii siyaaqi nakiir kuma garanay xataa maalintaad laka garanaysa ataa kuriyo maalintaas u dhalatay laa taclamuuna shaya xataa garanaysa wajacala wuxuu yeelay lakum rabbi wuxuu idin yeelay assamca maqalka waa masder oo masalan inta badan waa layska tafkiiriyaa ma og tahay waqad nacatuu bimasdari kasura waa kila azimali marka waxaad garanaysaa mar qura samacaas isagoo la shaciyo qur-aanka kumaad ahay waa mufradkaasmasder walabsaara kuwa kuxiga oo la sibcinaya bara walabsaara isagaa masdera markas ismi noqdo walabsaara aragyada iyo wala sida qalbiyadaa yaa ilaahay idin abuuray lacalakum tashkuruun si aad ilaahay ugu mahadnaqdaan alam yarow miyaydan arkayn alam yarow miyaanay arkaynin ila dayr shimbiraha miyaanay arkaynin haada wahaada duulahooda ila dayr musakaroo xaalayhin kuwa la sakray miyaanay arkaynin shimbirahaas fii jawi samaa samada hawadeeda fii jawi samaa samada banaankeeda hawadeeda in la sakray miyaa halkaa ay duulayaan maa yumsiku ma hayo hunna shimbirahaasi ila allah alla mooya saasay iskaasidhi moog markaasaa waxaad u qaadatay inay baalashu hayaan markaasa waxay iska dhigtayba sida dhagax kankoonsan oo kale ma soo dhacay war markay iskuustay ay baalasha isku nabtay maxay soo dhici maa yumsikuhunna ila araxmaan markali sidaa markaa bi raxmat bay halkaa hawadaa ku dabaalanaysa ile maa yumsikuhunna ila araxmaan baa la yidhi halkan maa yumsikuhunna ila allah markaa biraxmatihi ayay shimbirtu ku duunaysa laakiin waa haddaad ku cibro qaadanayso wey in bahasha halkaa joogta ilaahay uu maamulayo ina fii daalika kaa soo sheegay laaayaat waa aayaad kooniya wey cibra ayaa ku sugan la'aayaatin liqowmin bay ugu sugan tahay yuminuun wallaahu alla jacala wuxuu yeelay lakum idinka idin yeelay min buyuutikum xagga guryihiina rabbi wuxuu idinka yeelay sakana waa bimacnaa mafcuul sakana ay maskuna meel lagu xasilo sakanan meel la dego wajacala rabbi wuxuu idin yeelay lakum idinka min juluudi alancaami xoolaha hargahooda rabbi wuxuu idinka yeelay buyuutaa guryo waa lagala baxaya saamaa lagala baxayaa ee waxaasoo dhan rasalaa guryahaasoo tastakisfuunaha aad fudaysanaysaan oo si dhib yar aad u qaadanaysaan tastakisfuunaha aad fudaysanaysaan oo si dhib yar u raranaysaan yma dacnikum geedigiina maalintiisa yma dacnikum maalinta geedigiina yma dacnikum geedigiina yoomkiisa maanta guuraysaa inoo xixida saasii sarcada hayd alla gogi waxaad samaysatay oo dhan aydhag awka saaraysa marka wa yowma iqaamatikum nagaadiga yoomkiisana aad fudaysanaysaanoo si fudud aad u dhisanaysaan wa min aswaafiha huwa jacala lakum ilaahay wuxuu idinka yeelay min aswaafihaa xoolahaa suufkooda dhawartooda waa idihii iyo wa awbaariha waa sii iyo wa ashcaarihaa sii riyaaba asaafa alaab guri alaabta guryaha ayaa asaas la yidhaahda asaasa amba alaab badan boo alla idinka yeelay iyo wa mataaca wax lagu intifaaco ilaa xiin muddo wallaahu alle jacala wuxuu yeelay lakum idinka idin yaal mimaa si xaggiisa wuxuu idinka yeelay khalaqa u abuuray zilaala xag harsanasaan derbiga harso buurta harso daruurta harso ma arkaysa wa jacala wuxuu yeelay lakum idinka rabi min aljibaali buuraha xaggooda rabi wuxuu idinka yeelay aknaana godad aad dugsataan aknaana godad haye waad garanaysaa toora buura soo maha waa la ruubtay rag baa xulay markaasaa lalaaya aknaan dhufays waaho aqariya waa jamcu kinin oo dhufays ma ogta oo wax aqarinaya wax asturaya ma ogta godadkaas waa laydin wa jacala rabi wuxuu yeelay lakum idinka wuxuu idin yeelay saraabiila maryo saraabiil maryo ayuu alla idin abuuray taqiikum idinka ilaalisa alxara kulayl waa maro kulaylka idinka ilaalisa iyo qabowgada iyo wa buu alla idin yeelay taqiikum idinka ilaalisa ba'sakum dagaalkiinana gaashaan baa la xidhanayaa qaar dee xabadaba ciriyooyinka jira oo la xidho waa kuwaas lohaagaamay jirin amba gaashaan baa la xidhan jiray dadku isku maaragtay waa saraabiil waama saraabiila iyo gaashaamo amba maaragtay maryataqikum idinka ilaaliya ba'sakum dagaalkiina kadalika sida alle nicmadaa korkiina ugu taameeray hore ayaa yutimu uu ugu taameeri doonaa nicmatahu nicmadiisa calaykum korkiina lacallakum tuslimuun si aad u hogaansataan si aad alla ugu hogaansantaan wey fain tawallow hadday jeestaan nebi muxammadow falaa lawna calayka jawaabta shardiga qadar falaa lawna calayka wax canaana oo korkaaga saarani ma jirta ee inamaa calayka korkaaga waxa ah albalaa atabliiq gaarsiinun baabiya ku saaran almubiin cad yacrifuuna way garanayaan nicmat allah ilaahay nicmadiisa way garanayaan uma haddana yunkiruuna way dafirayaan maa nicmadaasay dafirayaan wa aktaruhum badankoodu dadkana alkaafiruun gaalo weeyaba allayhi subxaana wa tacaala waywma nabcasu waturxus oo u sheeg yowma maalin nabcasu aanu soo saari doonno min kulli umma ummad walba xaggeeda aanu ka soo saari doonno shahiida marag mid ku markhaati kaca uma dabadeed laa yu'danu aan loo idmi doonin oo aan loo ogolaan doonin liladiina kuwa kafaruu gaaloobay aan loo ogolaanayn in hadalba amba ictidaarba inay cudur daartaanba oo walaa hum aanay ahayn yustactabuun kuwa laga xaal qaato oo la yidhaahdo war inkaar baa idinku dhacdo meel baa ka dhacdeenne ilaahay xaal mariya oo walahum hum aanay ahayn yustactabuun kuwa raalligelin laga dalbado dheh raalligelin oo la yidhahdo ilaahay raalligeliy ambaar cudba darbal cudba waa xaal marin oo walahum hum aanay ahayn yustactabuun kuwa laga xaal qaato oo la yidhaahdo bal alla xaal siiya amba alla raalligeliyada waidaa ra'aa markay arkaan aladiina kuwa dalamuu gaalooga dulmiyey alcadaaba cadaabka markay arkaan bimacnaa markay geli doonaan ma arkaysaa falaa yukafafu lagama fudaydin doono canhum ayaga xaggooda lagama fudaydin doono cadaabka walaa hum mana aha yundaruuna kuwa loo kaadin doono oo lagu miisayaa ma laa yundaruun laa yuakharu canhum yaakhudhum sariican min almawqifi bila waa la dhufanaya un sahaya ay ku gurayeen allah wuxu uhi waidaa ra'a aladiina kuwii markay arkaan ashrakuu shariig yeelayna shurakaahum kuway caabudi jireen markay arkaan waidaa ra'aa markay arkaan aladiina kuwa ashrakuu shirkiga la yimi shurakaahum markay arkaan qaaluu waxay odhan doonaan rabbana rabbigayaw bay odhan doonaan yaa rabbana haaulaai ilaahyadoodii bay farta ku fiiqayaan haaulaai kuwani shurakaa'una waa kuwaanu caabudi jiray aladiina shurakadii ilaahyadii kunnaa aanu ahayn nadcuu kuwii caabuda min duunika adiga sokada ilaahayo kuwaanu caabudi jiray waa kuwan bay odhan doona haye kuwiibaa jawaabaya fa alqaw waxay u soo tuureen kuwii shurakada ahaa in la caabudi jiray ilayhim ay ila almushrikiin kuwii mushrikiinta xaggooda waxay u soo rideen alqawla hadal oo maxay ah inakum idinku lakaadibuun beenaalayaal baad tihiin beenaalayaal waalqow waxay rideen markaa kuwii mushrikiinta ah ila allah alla xaggiisa waxay u tuureen yowmaidin maalintaasi assalam isdhiibid assalama isdhiibid alislaam waballa wuu ka lumay canhum ayaga xaggooda wuu ka qarsoomay makiibaa ka lumay kaanuu ahaayeen yaktaruuna kuwii beenaabuur qaba aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wasadduu ka jeediyey dadka can sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa ka hortuugtay zidnaahum waxaanu u kordhinaynaa baa alla yidhi waxaanu u siyaadinay cadaadaa cadaab baanu u siyaadinay cadaabkaasoo fowqa alcadaab cadaab kale korkiisa cadaab baanu u siyaadinay baa ilaahay leeya subxaanahu watacaala maxaa ilaahay labadan cadaab ugu keenay dee marka hore way kufriyeen cadaab waxaa lagu cadaabayaa bikufrihim cadaabka labaadna waxaa lagu cadaabayaa calaa sadihim innaasa can diin illah can itibaaci alhaq iyo keelinta dadka ka horjoogsadeen leeda cadaab bay mudanayaan waayahay bima kaanuu yufsiduun ay bikawnihim mufsidiina saasay odhanaysaa bima kaanuu yufsiduun ay bikawnihim ahaanshahooday ahaayeen mufsidiin kuwa arlada ilaahay fasahaadiya ayaanu ilaahay wuxuu leeyay subxaanahu watacaala u cadaabay walba guuldarradaaseedba wariyaahe nebi maxamedna markhaati buu noqonayaaye bale maxaa guuldarra taagan ويوم نبعث في كل أمة شهيدا wajkur xusnabiyow yowma maalin nabcasu aanu soo saari doonno fii kulli umma ummad walba dhexdeeda aanu ka soo saari doonno shahiida marag calayhim ayaga ku markhaati ka ah shahiidkaas maraggaaso min anfusihim ayaga ka mid a oo aan cid kalaba ahay oo waji'naa aanu la iman doonno bika adigana aanu kula iman doonno calaa haaulaa'i kuwan korkooda adigoo macnaha markhaati ku ahde adigoo markhaati ku ahmu ogta ayaanu kula iman doonaabaa ilaahay subxaana watacaala calaa haaulaa oo adiga rasuulka ilaahay baa kugu markhaati furaya xawshii rasuulkaa la imanayaayo rag ummadan abaa la joojinaya inuu ogta markaasaa rasuulka ilaahay odhan doonaa ummatii ummatii markaasaa la odhan doonaa inaka laa tadrii maa axdatuu bacdak faaqulu sixqan sixqa intay jacalku ku soo arooraan baadan doona kuwani rasuulka ilaahay waa ummadaydi waa ummadaydi darkan haka cabaanayaa loo diidi markaasaa la odhan doonaa inaka laa tadrii maa axdatuu bacdak dabadaa waxay keeneen war uma haysid markaa rasuulka ilaahay muxuu odhanaya faaqulu sixqan sixqa dheeraada dheeraada marka in adika shahidun calaa haulaa ila ummadii rasuulku garanaya amaashii baa ilaahay subxaana watacaala iyo waxay ku ajiibeen buu ilaahay weydiinaya intii uu dhex joogay intii ilaahay oobsadaynaa maaragtay wanazalna waxaanu soo dejinnay baa alla leeyahy subxaana wataala waji'naa bika shahiida wajinaa la nimaadno bika adigana shahiida adigoo malagku ah ku ah calaa haaulaa kuwa yaryaankuulka astaamaha la siiyey oo ummadiisa wuxuu ku garanayaa maaragtay quri quran mucajaliin iyagoo wejigu cad yahay oo gacma garan oo gacmuhu ay cadcad yihiin waxay ku garanaysa dalwelgaaba tukan muxuu kugu garan gaar baad qabtaa fanazalnaa waxaanu soo daadejinay baa alla yidhi calayka korkaaga waxaanu kugu soo dejinnay alkitaaba baanu kugu soo dejinnay waxaanu u soo tibyaana cadayn daraaddeed baanu u soo dejinnay likulli shay shay walba la cadaynaayo war siday salafku u fahmeen markaa tibyaanan likulli shay ibnu mascuud wuxuu leeyahay qad bayana lanaa fii haada alqur'aani kulla cilmin wa kulla shay lifahamkeenun baa qaasir oo gaaban shay kastoo cilmiya aba shay kasta ilaahay baa noogu cadeeyey buu leeyahay mushaahid wuxuu leeyahay kullu xalaalin wa kullu xaraam ibn mascuud qowlkiisa ayaa acamu wa ashmal ah waayo qur-aanku wuxuu ka kooban yahay cilmi naafica oo maaragtay laga faa'iidsanayo waxii hore tegey iyo wax kastoo soo socda xalaal iyo xaaraam iyo dadku waxay u baahan yihiin hadday tahay dunidooda iyo hadday diintooda tahay hadday tahay noloshooda iyo hadday tahay aakhiradoodaa wa huda hanuun dartii baanu u soo dejinay baa allah yidhi subxaanahu watacaala bilhidaaya dadka arki maysi maaha dee inanu dadka dhintan lagu akriyo mawta hebel baa dhintay oo qur-aankaa loo soo akriyey buu ku leeyey in hebel markuu dhinto qur-aan loo akriyo ma jiri jirto cahdigii rasuulka ilaahay abad nebi maxamed kunoo qur-aanka ku akriyey man hadda waa la sheegay cahdigii rasuulka raggii mu'adiniinta ahaa macruufiin bay ahaaye khulafadiisiina waa la sheegay kuwii shaqaala ahaan jiray waa la sheegay markuu dhintay xilligii sidii garanaya rasuulka wti quraanka rasuulka markuu dhintay ku akriya kumuha arkumasn dahab baa la siinaya naga soo dahab dahab allah wuxuu leeyahy huda wa huda wa rahma baanu usoo dejinay raxmo daraaddeed wa bushraa bishaarayn daraaddeed baanu usoo dejinay baa allah leeyihi subxana watacaala lilmuslimiin kuwa muslimiintaa loogu bishaaraynayo fasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk